bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo afartanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xusein أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط إلهي سبحانه وتعالى waxa uu in badan kaga hadlay aayaadkiisa qaybo ka mid ah rusushuu ilaahay uu diray ee qolo walba uu u diri jiray rasuul iyaga ahaa ilaahay aayaadkan wuxuu kaga hadlay amba qisadan qiso ku saabsan nebiyullaahi shucayb calayhi asalaatu wasalaam allah wuxuu yidhi wa ilaa madyana ay walaqad arsalnaa waxaanu diray ilaa madyana reer madyan waxaanu u diray markaa madyan waxay culimmada ay leeyihiin waxay ahaayeen qabiil carabta ka mid ah waxaanay degganaayeen dhul u dhexeeyey xijaas iyo shaam dhulkay deganaayeenna madyan uunbaa la yidhaahdaa oo iyaga iyo halkay degganaayeen uunbaa isku magacba ah culimmada qaarkood madyan qaba inay magaaladay degganaayeen ay tahay oo keliina way jiraan laakiin madyan qabiilkana wuu yahay meeshay degganaayeenna way ahayd walaqad arsalnaa waxaanu diray ilaa madyana reer madyan waxaanu u diray akhaahum walaalkood baanu u diray akhaahum fi nasab in badan baynu soo sheegnay shucaybaa ah cadfulbayaan baa la yidhaahdaa shucaybaa ah macnaa shucayb walaalkood shucayb baanu u diray qaala markaa wuxuu yidhi shucayb markii alla u diray yaa qowmi qowmkayow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda ucbuduu caabuda allaah alla caabuda maa lakum idiinma ahaanine amba idiinma sugnaanine min ilaah ay ilaahun mid la caabudo oy cibaadadiisu xaq tahay idiinma sugnaanine ilaahaasoo hayruhu alla kayrkii ah war ilaah ay cibaadadiisu xaq tahay oon isaga ahayn heli maysaane allah caabuda markuu kala hadlay arrintii ugu darrayd oo ahayd caqiidada rabbi keligii inay caabudaan mid kaloo cibaado xaq u yeeshay inaanu jirinna uu caddeeyey ayaa wuxuu ka reebayaa acmaashii xumaa ee kale ee ay samayn jireen macnaa dadka iyada caqiidadoodu baaba tahay oo ay dhinsan tahay oo ay shirkiyaad ku dhex jiraan oo caqiidaduba ay tahay munxarifa mid leexsan oo duwan in waxyaabo kale uun lagu maaweeliyaa waxay noqonaysaa dacwad la'aan bay noqonaysaa khasaaray noqonaysaa qofka waa inaad ilaahay ku xidho weeye waa inuu qofku ogaado maa lahu wamaa calayh hadhow wuxuu isagu leeyahay iyo waxa xaq loogu leeyahay rabbi wuxuu ku mutay allah markuu ku xidhmo ayuu qofku kuu joogsanaya qofku ilaahay diintiisa uu qaadanaya qof aan ilaahayba xuquuqdiisii aan garanaynin ma arkaysaa cidla ayuunbaad ku daalaysa saa u socotaa waad dhacaysaa marka isagaa dagaalku ugu qaadqaadi walaa tanqusuu ha nusqaaminina amba ha ka nusqaaminina dadka almikyaala waxmiisidda almakiila ka lamiiso bilmikyaali walaa tanqusuu hadhimina almikyaala shayga wax lagu miiso ha dhimina waalmiisaan miisaankana ha dhimina oo shaygaad miisaamaysaan ee miisaanka iminka mikyaal iyo miisaan waa qalabkii waa aalaadkii weeye markaa meesha waxaa ku jira wixii la miisayay iyo wixii la miisaamayey labadaba ha nusqaaminina wey innii anigu araakum waxaan idinku arkaa bikhayr barwaaqo maal fara badan baad haysataan oo waad ladantihiin innii anigu araakum waxaan idinku arkaa bikhayr khayr badan inaad ku sugan tihiin macnaha ladan tihiin barwaaqaysan tihiin markaa xumaanta iyo khiyaamada iyo macaasidu waxay keeni doontaa inaad maalkan weydaane maa nicmadan ha iska daadinina wa innii anigu akhaafu waxaan uga baqayaa calaykum korkiinna waxaan uga baqayaa cadaaba yowm maalin cadaabkeed baan idinka baqanaya yowmkaasoo muxiid wax kooba halaag wax ku baabiya muxiida koobaya macnaa waa fi daari alaakhira kaasaan idinka baqayaa wey wayaa qowmi qowmka yowm awfo wuu ku celiyey markaa markii hore can naqsi lmikyaal buu kala hadlay dadka markay wax u miisayaan amba ay u miisaamayaan inaanay waxba ka dhimin awfu wafeeya almikyaala miiska kaaad wax ku miisaysaan iyo walmiisaan miisaankaba ku oofiya bilqisti cadaalad cadaalad ku oofiya baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala wafaau lkayl buu ilaahay faraya walaa tabkhasuu haka nusqaaminina annaasa dadka haka nusqaaminina ashyaaahum waxyaabahooda macnaa xoolahooda ashyaaahum waxyaalahooda haka nusqaaminina walaa tachow ha fasahaadinina fi lardi arlada ha fasahaadinina xaala kownikum mufsidiin xaala muؤakada la yidhaahda muakida xaala kownikum mufsidiin calaatiin kuwa arlada ilaahay fasahaadinaya fasaad ha la imanina intuba fasaad bay yihiine qaaluu waxay yidhaahdeen oo ay arrintaa kaga jawaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa ana baqiyat اllaahi alle wuxuu reebo ee baaqi yeelo waa wuxuu alle hadhaa ka dhiga un weeye baqiyatullaahi alle wuxuu baaqi yeelo ee uu reebo ayaa khayr khayr badan ilan waxaa afar badan buu ilaahay xarimayaa waxyaabuu xalaalaynayaa marka intaa uu xalaaleeyey baqiyatullah alle wuxuu baaqi yeelo ayaa khayr u khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaad tihiin haddaad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina ilaahay shayguu baaqi yeelo oo idiin jideeye haysashadiisa amba risiqiisa ayaa idiin khayr badan mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdaan baqiyatullaahi ay daacatullah ilaahay daacadiisa ayaa khayrun lakum idin khayr badan wamaa ana anna maihi calaykum korkiinna bixafiida mid ilaalinaya mid ilaalinaya mayhi ilaahay baa subxaanahu wa tacaala idinka argudan doona marka ilaahna wuu idin arkaya qaaluu waxay yidhaahdeen marka yaa shucaybo shucaybow asalawaatuka ma qiraa'adaada aw asalaatuka ma salaadaada qiraa'adaada ay qiraa'atuka ma qiraa'adaada akhriyayso ay asalaatuka ma salaadaada amba qiraa'adaada ayaa ta'muruka ku amraysa amba ku faraysa an natruka inaanu ka tagno maa kii inaanu ka tagno yacbudu ay caabudayaan macnaha ay caabudi jireen aabbaa'unaa aabbayaashayo ma waxaanaad akhriyayso markaa salaatuka ay qiraa'atuka saasay ka dhigantay ma salaadaada ayaa ku faraysa an natruka inaanu ka tagno maa kuwii inaanu ka tagno yacbudu ay caabudi jireen ambe ay caabudayaan aabbaa'unaa aabbayaashayo aw amase an natruka qadar aw amase masalaadaada ayaa ku faraysa an natruka inaanu ka tagno an nafcala inaanu ku samayno aw amase an natruka inaanu ka tagno masalaadaada iyo qiraa'adaadaa ku faraysa inaanu ka tagno an nafcala inaanu ku samayno fii amwaalina xoolaha iyaga inaanu ku samayno maa nashaa waxaanu doonno masalaadaadaana faraysa iyo qiraa'adaada maalka iyaga saa doonno inaanu u gallo inaanu ka tagno anu dayno masalaadaada ku faraysa innaka adigu laanta alxaliim wallaahi nin dulqaad badan baa tahay way u quusinayaan ma ogtay taakum innaka adigu laanta alxaliim mid dulqaad badan baa tahay bay yidhaah rashiid oo toosan weliba yacnii acdaa'u allah calaa sabiili alistihzaa bay sidaa u leeyihin qabaxahum allaahu walacanahum waqad facal ilaahayna sidaa uu yeelay subxaanahu wa tacaala qaala wuxuu yidhi haddana shucayb qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow ara'aytum ay akhbiruunii bal iiga warrama in kuntu haddaan ahaaday haddaan ahaado calaa bayina xujo korkeed oo min rabbii xagga rabbigay ka ahaatay oo warasaqanii allana ii arsaaqay minhu xaggiisa uu iga arsaaqay risqaa risiq risiqaasoo xasanaa wanaagsan amba risqaa arsaaqid xasanaa wanaagsan miyaan bedelaya beddelaya qadar jawaabta ara'aytum ba maaragtay miyaan beddelaya ma xaaraan baan ku barxayaa risqii xalaasha ahaa wamaa uriidu dooni maayo wamaa uriid dooni maayo an ukhaalifakum inaan idiin weydaarto an ukhaalifakum inaan idiin weydaarto amba inaan idiin daba maro ilaa maa kii inaan idiin weydaarto anhaakum aan idinka reebay canhu kaa xaggiisaba wamaa uriidu dooni maayo an ukhaalifakum inaan idiin daba marteeyo amba aan idiin weydaarto ilaa maa kii amba aan idiin daba maro ilaa maa wixii anhaakum aan idinka reebay canhu maalkan iyo waxaan anigu idiin dhaafi maayo in uriid ay maa uriid ma doonaayo anigu wax kale ila alislaax hagaajin mooyaane ila alislaaxa wa hagaajin mooyaane wax kale ma doonaayo ma stadactu intaan karo maada maarata darfiyada ma stadactu intaan karo een awoodo inaan wax islaaxiyo ayuun baan doonaya awooddayda ayuun bay ku xidhan tahay ee markaa nebiyullaahi shucayb calayhi الsalaatu wasalaam iyo caadatu اlambiyaa'i waarusul waxay ahayd shayga ay dadka ka reebayaan inay iyaguna ay ka tagaan waa musiibo iyo guuldaro qofku shayga dadka uu ka reebayo inuu isaguna la yimaado waana waxyaabaha lagu muto cadaabka aad ka garanaysaan axad ahlunaarka ka mida ah, amba qof ahlunaarka ka mid ah inay ahlunaarku ay ku soo ururi doonaan ay odhan doonaan miyaanad hebelkii daaciga ahaa aynu kuba soo dhowaane aanad ahayn miyaad dadka wanaagga fari jirin xumaanta miyaanad ka reebi jirin ma magaranaysaa guuldarra ayuu mudanayaa markaa waa ku camalfalidii ayaa meesha maqan markaa guuldarro weyn weeye laba siyaaboodna cadaab waa lagu mudanayaa teeda kale waxaad la mid noqonaysaa ood u ekaanaysaa culamaau lkitaab culamaau lyahuudi waannasaara ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun marka waa guuldarro weyn weeye oo qofkaad adaaciga ah macnaa way ka xumaanaysaa amba way ka culus tahay ee maaragtay macaasiduu samaynaya inkastoo basharun uu yahay haddana ma arkaysaa dadka kale waxay samaynayaan laa tanha can khuluqin فتأتي مثله عار عليك إذا facalta عظيم caarun calayka ay caybun calayka idaa facalta haddaad shayga reebto haddana aada samaysood la timaado aada bay u khatar badan tahay waana xishood la-aan weeye mar haddaad xishoo weydana waad dhimanaysaa yaciishu اlmar'u ma staxyaa bkhayri wayabqa alcuudu maa baqiya alixaau wayabqa alcuudu maa baqiya lixaa macnaa laantan geedku waxay qoyan tahay un intay leedahay diirka amba caleenta ayma ay leedahay jirifta ayuunbay noolaanaysaa maydhaxda weeye marka allah wuxuu leeyahy ma ma doonayo inaan idiin weydaarto sidaasuu ku leeyahay nebiyullaahi shucayb calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala macnaa markaa wuxuu yidhi ma doonaayo inaan idiin dhaafo shaygaa anigu aan idinka reebayey amaba aan idinka nahiyaayey idiin weydaaran maayo wamaa tawfiiqii waafajintayduna may ahanin aniga lay waafajiyo xaqa iyo wanaagga ilaa billaahi alla waafajintiisa mooya tawfiiqii masderkan ayaa bimacnaa mafcuul ah wamaa tawfiiqii waafajintayda aniga xaqa la i waafajiyaa may ahaanin amba waafajintaydu kumaba timaado ilaa billaahi alla waafajintiisa mooyaane calayhi cala allah alla uun baan tawakaltu cuskaday wa ilayhi ila allah alla xaggiisuun baan uniib u noqon doonaa wayaa qowmi qowmkayow laa yajrimannakum yaanu idinku xambaarin amba yaanu idinku qaadin shiqaaqii waa faacilku halkaa wayaa qowmi qowmkayow laa yajrimannakum yaanu idinku qaadin shiqaaqii aniga khilaafkayga aad i khilaafaysaan iyo dhinac markaad i dhinac maraysaan yaanu idinku xambaarin an yusiibakum inuu idin haleelo an yusiibakum inuu idin haleelo amba idinku dhaco mithlu maa kii oo kale mithlu maa kii oo kale asaaba haleelay qawma nuux nuux qoomkiisa kii haleelay qawma nuux nuux qoomkiisa kii haleelay inuu idinku dhaco oo kale kaasi yaan idinku xambaarin laa yajrimanakum ay laa taxmilannakum yaana idinku xambaarin cadaawatii ay shiqaaqii aniga khilaafkayga aad khilaafaysaan an yusiibakum inuu idin haleelo mithlu maa kii oo kale asaaba haleelay qowma nuux nuux qoomkiisa haleelay aw amase qowma huud huud qoomkiisii haleelay aw amase qowma saalix saalix qoomkiisii haleelay ee ku dhacay war taasi yaana idinku dhicin ee ilaahay u noqda wamaa qowmu luud luud qoomkiisuna may ahaanin minkum xaggiinna bibaciid kuwa ka durugsan wamaa qowmu luud luud qoomkiisuna may ahaanin bibaciid kuwa ka fog degaankooda amba xilligoodu minkum xaggiinna idinkama foga oo waxaa laga yaabaa degaan ahaan amba xilli ahaanba inay isku dhowaayeen war waad garanaysaan guryahoodina waa kuwan wakhtigii alla baabi'iyeyna waad ogsoontihiin wastakfiruu weydiista dembi dhaaf rabbakum rabbigii weydiista dembi dhaaf humma tuubuu u noqda ilayhi ila allah alla u noqda u laabta mustaqbalka weeye waxyaabe wastakfiruu rabbakum cala mihaali fi dunuub uma tuubuu noqda ilayhi ilى allah acmaasha sayi-ada ilaahay uga toobadkeena weeye ina rabbii rabbigaygu raxiim waa allaha raxmadda badan le weeye waduud waa allaha jeclaanta badan addoommadiisa waduud waa muxibun liwliyaa'ih ilaaha awliyadiisa jeclaada weeye waduud waa allaha jeclaanshaha badan weeye ee jeclaa maaragtay jecel addoommadiisa subxaanahu wa tacaala ama kan jeclaada weeye way yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa shucaybo shucaybow maa nafqahu fahmi mayno maa nafqah fahmi mayno kahiiraa wax badan fahmi mayno oo mimaa kii ah taquulu aada leedahay waxaan aada akhriyayso fahmi mayno yidhahdeen maa nafqahu fahmi mayno kaiira wax badan oo mimaa kii ka mid ah taquulu aada leedahay wa innaa annagu lanaraaka waxaanu kuu aragnaa amba aanu ogsoonnay fiinaa dhexdayada daciifaa mid kulliita inaad tahay wa innaa annagu lanaraaka waxaanu ogsoonnahay fiinaa kuwa kugu ogsoonnahay fiinaa dhexdayada daciifa amba wa innaa annagu lanaraaka waxaanu kuu aragnaa fiinaa dhexdayada daciifaa mid liita bay yidhaahdeen daciif baa tahay bay yidhahdeen maxay ujeedaan markaa daciif baa tahay ma keligaabaa tahayba ma daliil baa tahayba macnaha culimada qaar waxay leeyihin lianna cashiirataka laysuu calaa diinik ee dadkaagu ma haystaan laakiin ninkani qabiile ahaa nin liita maaha waayo way ku dhicilaayi way ku dhicilaayi ee walowlaa rahduk balay walowlaa haddaanay ahaanin rahduka reerkiin saasay ka dhiganta aljamaaca waa qofka daa'ifada u hiiliso wey walowlaa haddaanay ahaanin rahduka kooxdaadu la larajamnaaka dhagax baanu kugu dili lahayn bay idhahdeen larajamnaaka waanu ku dhagxanyeen lahay amba dhagax baanu kugu dili lahayn wamaa anta mana tihid maad ahaanin calaynaa korkayaga bicasiiz mid cisi iyo sharaf ku leh bicasiis mid ku adag oo sharaf ku leh korkayaga maad ahaanin bay idhahdeen markaa waxay u qireen inuu ku xeerinayaan uun rahdigiisa qaala wuxuu idhi marka yaa qowmi qowmkayow arahdii ma kooxdayda ayaa acazu ku sharaf badan calaykum korkiinna min allaah ma iyada ayaa alle ka sharaf badan oo ilaahay dartii igaga tegi maysaane reerka iyaga daraaddood miyaad ii daynaysaa waa casabiya maxdah ilaahay ma qiimaynayaan arahdii ma kooxdayda ayaa acazu kaga cisi iyo sharafba badan calaykum korkiinna min allah alle ma kuwa iyaga dartood un baad ii daynaysaa ah, waatakhadtumuu ma waxaad ka dhigateen hu alleh waraa'akum waatakhadtumuu ma waxaad yeesheen hu alleh waraa'akum xaggiinna dambe miyaad yeesheen dihriya xaala kownihi dihriya xaaluu yahay mid dhabarka la dabamariyey waa nisba dihriya xaaluu yahay mid dhabarka la dabamariyey oo dhabar loo nisbeeyey dhabar jooguun ah siduu ilaahay dhabarba yahay ayaa dihriya xaala kownihi dihriya xaaluu yahay mid dhabar loo nisbeeyey xagga dambe un taag awaamirtiisa baa idaan qaadanay ina rabbii rabbigaygu bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan muxiid allaha koobay weeye macnaha waa ogsoon yahay yaclamu jamiica amaalikum wayaa qowmi qowmkayow icmaluu ku camal fala calaa makaanatikum xaaladii naasi halkii naaskaga calaa dariiqatikum icmaluu ku camal fala calaa makaanatikum xaaladii naasi dariiqadiina waa tahdiid inii aniguna caamil kii ku camal fali baan ahay calaa dariiqati saufa mar dambe ayaa taclamuuna aada ogaan doontaan man ayu ladii midka haddaynu ism mawsuul ka dhigno mafcuulkii buu noqonayaa maogta sawfa taclamuun mar dambe ayaad ogaan doontaan man duulka ayu ladii midka ya'tii uu u iman doono hi isaga mankaba cadaab cadaab uu u iman doono cadaabkaasoo jumladaa ka sifee cadaabkaasoo yuksiihi dullayn doona qofka yuksiihi labada damiirka faacilka ah cadaabka u celiyayo khsihi kaasna wuxuu noqonayaa manka wamanna waad ogaan doontaan waman ayuladii kina waad ogaan doontaan huwa isagu kaadib beenaalaha ah labada waad ogaan wamanna waad ogaan doontaan huwa isagu kaadib wartaqibuu suga waxaa dhici doona innii aniguna macakum raqiib aniguna kii idinla sugi baan ahaye innii aniguna macakum idinka la socodkiina amba la jiridiina raqiib kii sugi baan ahaye suga waxa dhici doono walammaa jaa'a markuu yimi amrunaa amarka amarkayagii markuu yimi waa cadaabkii alle eh najaynaa waanu badbaadinay shucaybaa shucayb baanu badbaadinay waaladiina kuwiina waanu badbaadinay aamanuu la rumeeyey macahu ay maca shucaybin baanu badbaadinay biraxma raxmad baanu ku badbaadinay minaa annaga xagga yaga ka timi wa akhadat waxaa qaadatay aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay asayxa qaylo samadaa lagaga qayliyey ma ogta nimankan cadaab adag baa helay cadaabu yowmu dullana wuu ku dhacay oo cirka inta la soo buuxiyey bay roob u qaateen suuratu shucaraana waa inagii ku soo marray dee rajba inay ku dhacday ruxan iyo gariir halkana sayxa intaasoo cadaab baa iskugu tegey waa ummatun waaxida markaa cadaab baa ku kulmay aad u adag ma og tahay ma arkaysaa ilaahay wuxuu leeyahy asayxa qaylo ayaa qaadatay fa asbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim waxay ku noqdeen guryahooda dhexdooda jaasimiina kuwii baktiyey ay mayitiin jaasimiina kuwii baktiyey haamidiin kaan lam yaqraw kaannahum waxaabad moodaa kaan lam yaqnaw sidii oonay kuba nagaanin fiihaa magaalada dhexdeedaba qaryadoodiiba alaa hooy bucdaa ay baciduu way halaagsameen shucayb qoomkiisii bucdaa halaagsamid limadyana ayaa sidaas u dhici doontaa ayaa maaragtay limadyana darteed ayaa loo yidhi way halaagsameen kamaa bacidat siday u halaagsantay hamuud reer thamuud siday u halaagsameen bay u halaagsameen kamaa bacidat siday u halaagsantay ay u fogaatay hamuud reer thamuud la jaar bay ahaayeen baa la yidhaha horta mid teeda kale waxay kala mid ahaayeen xagga gaalnimada waayo labadan duulba carab bay ahaayeen oo ambiyaa ulcarab shanta ah laba ka mid ay ahaayeen saalix yahuud oo kale walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray muusaa muuse ayaanu diray biaayaatinaa aayaadka yagii baanu la diray wa suldaan daliil baanu la diray xujo mubiin cad ilaa fircawna baanu u diray ilaa fircawn ayaanu u diray iyo waa malaa'ihi fircoon qoomkiisii haye markaanu u diray dee qoomkii way beeniyeen oo way kufriyeen fatabacuu <laughs> halkaa taxadaf baa siyaaqa gaabin baa jirta iska ilaali ilaa fircawna baanu u diray iyo waa malaayihi dabadeed markay muuse iyo u yimaadeen haaruun fircoon iyo qoomkiisii fakafaruu fircawnu wa qowmu fircoon iyo qoomkiisii baa kufriyey sidaa dheh fatabacuu waxay raaceen fircoon iyo fircoon qoomkiisii fatabacuu waxay raaceen fircoon qoomkiisii amra fircawna bay raaceen amra fircawna fircoon amarkiisa ayay raaceen dariiqiisii wamaa amru fircawn fircoon arrinkiisuna ma ahaanin birashiid mid toosan wamaa amru fircawna fircawn arrinkiisuna ma ahanin birashiid mid toosan yaqdumu wuxuu horgeli maqadinka soomaad maad maqal horjooga wuxuu horgelayaa wey yaqdumu wuxuu horgeli qowmahu qoomkiisa ayuu horgeli yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha buu horgeli doonaa bimacnaa waabuu horgalay fa awrada waxa uu ku arooriyey hum ayagii annaara buu ku arooriyey ceelalyadoodii buu ahaa kan ayaa horgelaya fa awrada wuxuu ku arooriyey hum ayaga annaaru buu ku arooriyey ilan baawarkii buu haystay wa bi'sa waxaa xumaaday alwirdu aroor baa xumaaday almawruud lays aroorsho alwirdu aroor baa xumaaday baa ilaahay leeyihi almawruud lays arooriyey de waa kaa fircoon intuu duubay uu naarta ku shubay wey halkaasuu kaa tuurayaa iyo kalkata awooddii iyo suldaduu ka faaidaysay wa utbicuu waxaa la raacsiiyey fii haadihi tan adduunyada a dhexdeeda waxaa la raacsiiyey lacna lacnad baa la raacsiiyey wa yowma alqiyaama maalinta qiyaamahana lacnad baa la raacsiin doonaa bi'sa waxaa xumaaday alrifdu kaalmo waa nacdasha dee adduunyada iyo aakhiradaba loo miisay waa lagu caawiyey alrifdu kaalmo ayaa xumaatay almarfuudu laysku caawiyey amba laysku kaalmeeyey almarfuud laysku kaalmeeyey baa xumaatayo waa nacladan ayaa lagu caawiyey ma arkaysaa <clears throat> daalika kaa la soo sheegay madkuurkaasi min ambaa'i alqura magaalooyinka wararkooda ka mid wey daalika qisadani min ambaa'i alqura magaalooyinka wararkooda qaarkood weeye naqusu waanu akhriyaynaa hu warkan calayka korkaaga ayaanu ku akhriyaynaa nebi muxamedo minhaa waxaa ka mida magaalooyinkaasi qaa'im mid taagan oo jirta iyo waxasiid mid la jaray haalig halaagsantay wamaa dalamnaahum maanaan dulmiyin walaakin dalamuu waxay dulmiyeen anfusahum bay dulmiyeen famaa agnat waxba kamay tarin canhum ayaga xaggooda aalihatuhum ilaahyadoodii waxba kama ay tarin allatii ilaahyadii yadcuuna ay baryi jireen min duuni illaahi alla sokodii min shay ay shay a shaynaba kamay tarin ba alle subxana wa tacaala lamaa goortii waxba kamay tarin aqnataa ku xidh lamaa goortii waxba kamay tarin jaa'a uu yimi amru rabbika rabbigaa amarkiisu u yimi wadaad weliba muriid weliba maqaamkiisiisoo kamuu cararin haddii la iskalo ku jiri maayo wallahi waad ku jiri sheekadaabaa laga goosta allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala famaa aghnat waxba kamay tari kamay difaacin canhum ayaga xaggooda aalihatuhum ilaahyadoodii allatii ilaahyadii yadcuuna ay caabudi jireen bari jireen min duuni illaahi min shaya shaya shaynaba kamay tarin lamaa goortii jaa'a uu yimi amru rabbik rabbiga amarkiisu markuu yimi mid waliba waa carra wamaa zaaduu umay siyaadin ilaahyadaasi hum kuwii caabudi jiray hayra tatbiib khasaarayn waxaan ahayn hayra tatbiib khasaarayn waxaan ahay sidaa alle u baabi'iyey kuwa hore wakadalika siduu alle kuwa u qabtay ayaa akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisuna ay tahay wakadalika sidaasi uu u qabtay rabbi kuwa hore u halaagay ayaa akhdu rabbik rabbigaa qabashadiisuna ay tahay goorma idaa akhada markuu qabanayo alle alquraa magaalooyinka kuwa degan markuu qabanayo walxaal hiya qaryooyinkaasi daalima kuwa dulmi fale ay yihiin daalimatun ay tahay mid dulmi fashay ina akhdahu alle qabashadiisu ina akhdah alle qabashadiisu aliim mid xanuun badan weeye mid wax xanuujiyo weeye shadiid oo adag ilaahay wuu u seeto dheereeya daalimka ina allaha la yumli liaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflitho baxsan maayo dabanka ilaahay markaad ku dhacdo walle iyo bille inaanad geesna uga boodaynin rabbi qabashadiisa adag ina fii daalika qisadaa waxaa ayay ku sugan tahay laaaya khabarkaa taqadumay ina fii daalika kaa la soo sheegay buu ku sugan yahay laaaya aayad baa ku sugan liman bay ugu sugan tahay khaafa ka baqaya cadaaba alaakhira aakhira cadaabkeeda ka baqanay waa cidda cibro qaadanaysa haddii kale qisun bay ku tahaye sida noofal oo kale kitaabka iskaga akhriso waa guldaro kale iyaba ina fii dalika kaa la soo sheegay madkuurkaasi laaaya cibro ayaa ku sugan la aaya cibro ayaa ugu sugan liman bay ugu sugan tahay khaafa ka baqay ka baqaya cadaaba alaakhira aakhira cadaabkeeda ka baqaya daalika kaa la soo sheeg daalika kaasi cadaabka aakhiro yowm maalin buu ima yowman weeye yoomkaasoo majmuucun la kulmin lahu ay fiihi isaga dhexdiisa la kulmin doono annaasu dadka yowm daalika kaasi yowm waa maalin yoomkaasoo majmuucun la kulmin doono lahu isaga loo kulmin doono amba fiihi la kulmin doono annaasu dadka wadalika kaasina yowm weeye mashhuud la yimaado fiihi mashhuud la isxaadiriyo oo layskeeni doono fiihi isaga dhexdiisa qadar markaa darafka itisaac ahaan wamaa nuahiru uma dibdhigno wamaa nu'ahiru u dibdhigi mayno uma dibdhigayno hu yoomkaasi ilaa liajal muddo daraaddeed mooyaane ilaa liajalin muddo darteed mooyaane muddadaasoo macduud la tiriyey ilaahay wuxuu leeyahay xilli uu dhacayo ayuunbaan dib ugu dhigaya yawma ya'ti maalinta uu iman doono yowmkaasi hadda isagunbaa faacila yawma ya'ti alyawmu yawma maalin yawma ya'ti maalintuu iman doono dalika alyawmu sidaa dheh dalika alyawmu maalintaasi maalinta iman doonto laa takallamu ma hadli doonto nafsun nafina juuq ma odhan doonto ilaa waa nakira fii siyaaqi nafyi cumuum bay faaidinaysa ilaa biidni alla idankiisa mooyaane ma hadli karto fa minhum dadkii waxaa ka mid ah shaqiyun mid gooldaraystay gaalnimo ku baxay oo naar mutay iyo wa saciid mid liibaanay baa ka mida ah, shaqiyun ay fa min ahli ljamci waa dadka la keenay ma og tahay wa fariiqu fi ljanna wa fariiqu fi saciir markaas labada qoloba qoloba qolana way halaagsamaysaa qolana markaa way badbaadi doontaa markaa cidina hadli mayso walaa yatakalamu yowmaidin ila rusul maalintaa rasuullada ilaahay ayuunbaa hadlaya iyagana hadalkoodu muxuu yahay wa dacwa rusuli yowmaidin allaahuma sallim sallim wax kale ma jiraan allahuma sallim sallim hebel <laughs> laa hadli doona iyo waa la ii shafeeci qaadaa ah, faama aladiina kuwa shaaquu shaqiyoobay ba alla leeyahy faama aladiina kuwa shaaquu guuldaraystay fa fi nnaar naar bay ku sugnaadeen bu alla leeyahy fa fi nnaari naar dhexdeed bay ku sugnaadeen lahum ayaga waxaa u sugnaaday fiihaa naarta dhexdeeda waxaa ugu sugnaaday zafiir qaylo cod dheer oo ay qaylin doonaan iyo washahiiq hiinraag cod hoose ashahiiq asafiiru fi lxalq shahiiqana fi sadri waa hugun laabta culamada qaar waxaa leeyihin zafiir waxaa la yidhahdaa qaaqda uu dameerku ku dhufto marka dambana inuu feedhaha ka guramo ayay yidhaahdeen fa ama aladiina kuwa shaquu guuldaraystay fa fi nnaari bay ku sugnaaday lahum waxaa u sugnaaday fiiha naarta dhexdeeda zafiir cod dheer bay qayrin doonaan iyo washahiiq iyo hinraag Ah, laabta ay ka diina maaragtay cod liita oo taag daran khaalidiina xaal ay ku waari doonaan fiihaa naartaa dhexdeeda maadaamat asamaawaatu samaadku intay jiraan iyo waalardu arladu intay jiraan haye waxau leeyahay ibnu jariir atabari raximahu llah carabta waxaa caadadooda iyo dhaqankooda ka mid ahaa markay ula jeedaan shaygani inuu weligiiba jirayo carabtu waxay odhan jireen haadaa daa'imun dawaama asamaawaati waalardi kani wuxuu jirayaa intay samada iyo cirkaasu ay jiraan buu jiraya macnaa waaritaan baa loola jeedaa wey culimada qaarna waxay leeyihiin ixtimaal baa jira oo waxa iska suurtagala dee aakhiraba samo iyo iyo dhulba way jiraanoo arladan ilaahay dee wuxuu ku bedeli doonaa arlo kale samaadkana samo kale ayuu ku bedeli doonaa markaa samaadkan la sheegayaa waa jinsiye waxaa laga hadlayaa samaadka aakhiro iyo arlada aakhiro maadaamat samaawaatu samaawaadka aakhiro intay daa'imka yihiin iyo walardu ilaa maa shaaa rabbuk halkan ayay culimmadu aqwaal fara badan ku leeyihiin ibna jariir adabari markuu aqwaashaas soo raray waxa uu isagu raajaxayaa istinahani inuu munqadic yahay ilaa laakini marka istinahan wuxuu noqonaya alcusaat naartii waa la wada galay muumin caasiya iyo gaal maaragtay gaalnimo ku baxayba way wada galeen oo gelitaanku muslim iyo iyo kaaladaba uu ka dhexeeyaa dukhuulku laakiin waxaan ka dhexaynin khuluudka oo laguma wada waarayo marka wuxuu yidhi ilaa laakine maa shaaa rabbuk ay manduulka shaaa uu doono rabbuka rabbigaagu uu doono waa laga soo saari doonaa oo axaadiistii mutawaatirka ahayd ahlu tawxiidka cusaadaa in laga soo saari doono ayuu xujaystay ilaa laakine maa shaaa ay man shaaa kuu doono rabbuka uu doono waa laga soo saari doonaa wey qolyo kale waxay yidhaahdeen ilaadani bimacnaa siwaa weeye ilaa maa shaaa rabbuk ay siwaa maa shaaa rabbuk rabbigaa wuxuu doonay oo weliba intaa dheer maadaamat asamaawaatu waalardu ilaa maa shaaa rabbuk ay siwaa maa shaaa rabbuk intaasoon ahay intuu weliba rabbi doonay bi kulli amba ilaadani bimacnaa waaw ayay tahayo maadaamat asamaawaatu waalardu bay ku waari doonaan ilaa maa shaaa rabbuk ay wa maa shaaa rabbuk iyo rabbigaagu wuxuu doonaba oo ilaa bimacnaa waaw ilaa maa shaaa rabbuka e wamaa shaaa rabbuk ina rabbaka rabbigaagu facaal ilaaha sameeye yeelidda badan weeye limaa yuriid wuxuu doono culimada qaar waxay yidhaahdeen ilaa maa shaaa rabbuk rabbigaa intuu doonay mooyaane oo waa intay adduunyadii iyo barsakha iyo maxsharkii xisaabintii iyo intay taagnaayeen ay cadaabta ka maqnaayeen uun weeyaan sidaana waa lagu fasira walcilmu cinda allah wa ama aladiina kuwa suciduu la liibaaniyey sidaa dhe wa ama aladiina kuwa sucuuduu la liibaaniyeyna fa fi ljanna jannabay ay ku sugnaadeen wa asxaabu atbaacu rusul khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa jannada dhexdeeda maadaamat asamaawaatu waalardu sawaadka iyo arladu intay jiraan ilaa maa man mooyaane shaa uu doonay rabbuka uu doonay oo ahlujannaha qaar baa dee naarta soo galay soo maaha waa jahnamiyuunta nimankii la odhan jiray aljahnamiyuun waa nisbatu ila aljahanam waa kuwa naarta soo gala ayaa la keenay ilaa maa sha'a rabbuk rabbigaagu kuwuu doonayo marka dambe iyagu iman doono dee muddo jannada kasii maqnaada mooyaane amba ilaa maa sha'a rabbuk ay iyo wamaa sha'a rabbuk rabbigaa wuxuu doonay amba ilaa maa sha'a rabbuk iyo rabbigaa intuu doonayo intay jannadaba ka maqnaayeenba ah cadaa'an inaanay meesha ka baxaynin ayaad garanaysaa ma og tahay cadaa'an ayaad arkaysaa cadaa'an waxaa la siiyey kuwaasi waa isulmaster ma ogtahay macnaha master baanu qaadanaya ee ilaahay wuxuu siiyey cadaa'a siin buu alla siiyey ka maaratay amba waxaa la siiyey kuwa cadaa'a ay icdaa'a siin baa la siiyey ka siintaasoo hayra majduud mid la jarayo kayrkii ah hayra majduudin mid la goynayo kayrkii ah hayra maqduucin marka ilaa maa shaa rabbuka haddii la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye dawaamka iyo halkaa ay ku jirayaan waa min annaciimkaasi ma aha arrin waajib bidaatihi u ah bal eh waa arrin mawkuul ilaa mashii'ati اllaahi tacaala falahu lminnatu calayhim daa'ima ilaahay baanan cadaan hayra majduud lama jarayo xataa ila malagiiba waa la gowracay mawdkiiba waa la gowracay falaa taku ha ahaa nebi muxamada fii mirya shaki kii kaga sugan ha ahaani fii mirya shaki kii kaga sugan mimaa kii ka shakisan yacbudu ay caabudayaan haaulaa'i kuwaas ha ka shakiyin baa layidhi inuu kaasi yahay baatil iyo dalaal iyo lunsalaan inuu yahay maa yacbuduun ma caabudayaan waxa ay caabudayaan ee shirkiyaadka ah ilaa kamaa yacbudu siday u caabudi jireen mooyaane ilaa kamaa yacbudu siday u caabudi jireen oo kale mooyaane aabba'a'uhum aabbayaashood min qablu ay min qablihim ayaga hortood amba maa yacbuduun ay maa cibaadatuhum oo mastamaada mastariya aynu ka dhigno kuwan cibaadadoodu may ahaanin ilaa kamaa yacbudu ay ilaa ka cibaadati aabaa'ihim aabbayaashood cibaadadoodii oo kale mooyaane min qablu ay min qablihim ayaga hortood ay caabudi jireen shirki iyo wixii lamid wa innaa anaguna lamuwaffuu kuwii u oofin baanu nahay lamuwaffuu kuwii u oofin baanu nahay hum ayaga nasiibahum nasiibkooda ayaanu u oofin doonaa waxay kasbadeen nasiibkaasoo hayra manquus mid la dhimo qayrkii ah mid hayra manquusin mid wax laga nusqaamiyo qayrkiiba ah wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusa muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaab baanu siinay fakhtulifa dabadeed waa la isu khilaafay fiihi kitaabkiio dadkii aanu muuse u diray qaarkoodna way rumeeyeen qaarna way ku kufriyeen ee walowlaa haddaanay ahaanin kelimatun kelmadi haddaanay ahaanin waa qadarka alle wax ku rogayae walowlaa haddaanay ahaanin kelima kelmadi haddaanay ahayn kelmadaasoo sabaqa tagtay kelimadaasoo min rabbika xagga rabbiga ka ahaatay mawjuuda khabar kastaa u qadar mawjuudatun tii joogta haddaanay ahayn laqodiya waa jawaabtii markaa taniye laqodiya waaba laba dhammayn lahaa oo la xukumi lahaa baynahum ayaga dhexdooda arrintuba way iska dhammaan lahayde ilaahay baa wuxuu xukumay inuu cadaabka taajiiliyo ilaa muddo macluum oo agtiisa macluum ku ah weeye culimmada qaarkood waxay leeyihiin kelmaddani waxa weeye inaan ilaahay axadna cadaabin ilaa uu u soo diro rasuuluu xujo ku oogo iyana kelmadda sidaana waa lagu fasiraa allah wuxuu idhi wainahum ayagu kuwanaanu muuse u diray la fii shakin shaki ayay kaga sugayeen minhu kitaabkan shakigoo muriid shaki wax ku tuura min araaba waa ficil mutacadiya buu ka yihi muriid shaki wax ku rida shaki shaki wax kusii rida ayay ku sugan yihiin waina kullan qolo waliba tawiintani ciwad waxay ka tahay mudaafu ilayhi wa ina kulan labadan qolo mid waliba kuwa muuse rumeeyey iyo kuwan ku kufriyeyba lamaa qiraa'ada haddaynu akrino miimku uu maadu ay shadan tahay lama waxaa meesha ku jira laman laman ma ayay ahayd laman ma markaasaa nuunkii iyo miimkii la idqaamay markaasaa meeshii waxaa soo wada baxay saddex miim markaasaa mid la xadfay markaa khabarka wuxuu noqonaya markaa laamkanna waa laamka iska gala khabarka inada wey kaa dambe ku jira maaragtay ficilkaa dambana waa laamul qasam buu noqonayaa oo dhaar baad u qadaraysaa layuwafiyanahum taa ku jira wallaahi ba la wuxuu i wa ina kullan qolo waliba wa inna kullan qolo waliba oo maaragtay kuwa muuse rumeeyey iyo kuwan ku kufriyeyba ka midi lamaa ay laman duul weeye sidaa dheh duul weeye ay daa'ifatun jamaaca weeye wallaahi baan ku dhaartaye layuwafiyannahum wuu u oofin doonaa oo wuu u oofin doonaa rabbuka rabbigaa wuxuu u oofin doonaa acmaalahum buu u oofin doonaa haddii lamaa aad akhrido waa qiraa'o jirte maadu markaa sila weeyo dhibba markaa ma laha markaa laam maada waxa loo saa'idiyey un labada laam ayaa lagu kala fasliyey markaa waa bitakfiif haddii la akriyo rabbiga wuxuu u oofin doonaa acmaalahum inahu alla bimaa yacmaluun waxay sameeyaan khabiir allah xogaalka kuwaa wey fastaqim kamaa umirta sida lagu amray u toosnow habaat baa ilaahay faraya ilaa rasuulka ilaahay wuu toosnaaye waa habaat ku sugno weey waman ay waman midna ha toosnaado wey ay wastaqim ha toosnaado man midna ha toosnaado taaba toobad keenay macaka ha toosnaado oo kuwa adiga ku raacayna ha toosnaada walaa tadqow ha xadgudbina innahu alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiir allaha arkaya wey walaa tarkanuu ha u janjeersanina waa hi in laabta laga jeclaado walaa tarkanuu ha u janjeersanina ila aladiina kuwa ha u janjeersanina dalamuu dulmiga falay ee shirkiga iyo xumaanta la yimi ha u janjeersanina oo haddaad u janjeersataan amba aad u iilataan fatamasakum ay idin taabato annaar naari ay idin taabato ilaan gaalka markaad laabta ka jeclaato eed laabta kala socoto iyo niyada ogoobay taasi waxay kutusaysaa kufrigiisa iyo gaalnimadiisa inaad raalli ka tahay sideedaba qof kastoo dulmi falayana ha la safan haddaad daydayga reerkiina asbarbar taagto shaki waxaana kugu jirin inay naari ku taaban doonto markuu daalim yahay qofkuba mar hadduu daalim yahay jambigiisa ha istaagin ilaa walaalkaaba ha noqdo isku da inaad dulmiga ka qabato hadduu ku diido la <laughs> ara ka gardarantiina dawmariya taasna xataa malihid fatamasakum ay idintaa walaa tarkanuu haw ilanina ila ladiin xataa xukuumadahan iska lunsana iska baaba'ay ilaahay diintiisa ka tegay hiinraacoodu iyo maaragtay garabsiinkoodu hadday kaa timaado guuldaray noqon oo fatamasakum aa idin taabato annaaru aa idin taabato wamaa lakum idinma ahaan min duuni illaahi alla sokodi min wliyaa walxaal ay taabato maa lakum aanu idin ahaanin min duuni illahi alla sokodi min awliyaa kuwa idin hiiliya uma dabadeed markay taasi idin taabato laa tunsaroon laydiin hiilin waayo cid idin gargaartaba aad weydaan wa aqim og nebiyow asalaata salaada og oo tuko darafay nahaar maalinta labadeeda gelin dacal wa aqim og asalaa salaada og darafay nahaari maalinta labadeeda dacal og ma salaada subax iyo maqribba ma subaxa iyo casarka ma subaxa iyo duhurka iyo casarka aqwaal fara badan bay mufasiriintu ku leeyihiin maalinta labadeeda gelinba salaada tuko wa zulafa wa aqim oga salaata salaada og zulafa waa daraf waxaa lagu nasbiyey qayb og min alleyli habeenka ka mida waa jamcu zulfa waa qayb saacadaha habeenka azulafa qaybo aw aqimi salaata salaada og sulafaa qaybo min alleyli habeenka ka mida ina alxasanaat wanaagyadu waa jamcu xasana ina alxasanaat wanaagyada la sameeyaa yudhibna waxay kaxeeyaan yudhibna way kaxeeyaan xasanaadku asayi'aat xumaanaha ayay kaxeeyaan dalika kaasi in ilaahay salaada dartii loo tukado xilliyada alla sheegay dikraa waa waano baa ilaahay subxaana wa tacaala lildaakiriin ayuu u yahay kuwa waansana wasbir sabir cibaadada laftigeeda sabir u baahan fa ina allaha alle laa yudiic ma dayaco oo ma lumiyo ajra almuxsiniin kuwa samaafale ajarkooda ma lumiyo alle subxaana e falowlaa fahallaa kaana maxay u ahaan waaye waa taxdiidiyadii tirtirsi falowlaa ay fahallaa kaana maxay uga maxay u ahaan waayeen min alquruuni quruunihii xaggooda amba ummadihii xaggooda min qablikum idinka idinka horeeyey uluu baqiya wanaag qaaru saaxiibi maxay uga mid noqon waayeen uluu baqiya wanaag qaaru saaxiiba fadli waa la yidhaahdaa oo culimmada qaarkood way ku fasireen khayrna way ku fasireen cilmi way ku fasireen intaba waa la yidhaahdaa falawlaa kaana ay fahallaa kaana maxay u ahaan waayeen min alquruun ummadaha xaggoodii maxay uga ahaan waayeen min qablikum idinka idinka horreeyey uluu baqiya wanaag qaaru saaxiibihi wanaag qaar lihi kuwaasoo yanhawna reeba can ilfasaad fasaadka ka nahiya fi lardi arlada dhexdeeda in lagu sameeyo alla kuwaasi maxay u ahaan waayeen ilaa laakine may ahaanin macnaa kuwa ilaa laakine qaliilaa in yar oo miman ah ku bayaami oo ilaa laakine qaliilaa in yar oo miman ah anjaynaa aanu badbaadinay oo minhum ummadaha ka mid ahaa nahaw qadar markaa jawaabta kuwaasi way reebeen xumaantii bay nahayeen nahaw can ilmunkari waalfaxshaa'i bay reebeen watabaca waxay raaceen qadar ilaa laakina qaliilan in yar oo miman ah anjaynaa aanu badbaadinay oo minhum madaha ka mid ahe iyagu xumaantii bay reebeen wataraca wuxuu raacay waxay raaceen aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay maa wixii bay raaceen utrifuu loogu nicmeeyey fiihi adduunyadii bay iska raaceen maalkii maa wixii bay raaceen utrifuu loogu nicmeeyey fiihi macaasidii iyo xumaantii bay iska haysteen waa iska sii wadeen wa kaanuu waxay ahaayeen mujrimiin kuwa dembi fala sameeya wamaa kaana ma ahaanin rabbuka rabbigaagu ma ahaanin nebi muxammedow liyuhlika kii halaaga alquraa magaalooyinka kii halaaga rabbi ma ahaanin bidulmin dulmi kii ku halaaga oo minhu alle xaggiisa ka yimi dulmi xaggiisa ka yimi alla kuma halaago oo ma dulmiyo walxaal ahluhaa iyada ehelkeedu qaryadaasi waalxaal ahluhaa magaalada ehelkeedu muslixuuna kuwo wanaag samaynaya ay yihiin cid wanaag samaynaysa rabbi ma halaago <laughs> mufasiriinta qaar baa tafsiirka la yidhi waxay yidhaahdeen wamaa kaana ma ahaanin rabbuka rabbigaagu ma ahaanin liyuhlika kii halaaga alquraa magaalooyin halaaga bidulmin dulmi xaggeeda ka yimi rabbi kuma halaago oo shirki iyo wax lamida ah hadday la yimaadaan oo ilaahay dulmiyaan walxaal ahluhaa qaryada ehelkeedu muslixuuna kuwa wanaag samaynaya fii maa baynahum iyaga dhexdooda hadday cadaalad ka sameeyaan shirkiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u sharig yeeleen rabbiba kuma halaago waa tafsiir la soo raro isna walow shaa rabbuk rabbigaagu hadduu dooni lahaa nebi muxamedow inuu dadka ummad qudha ka wada dhigo la jacala annaas dadka wuxuu ka yeeli lahaa umma ummad buu alla ka dhigi lahaa waaxidatan keliya walaa yazaaluun kama suulayaan dadku mukhtalifiina kuwa iskhilaafsan inay yihiin way iskhilaafi doonaan oo dadka ahlul iimaan iyo ahlulkifri bay noqon ilaa laakine man raxima ku u naxariisto rabbuka rabbigaagu ku u naxariista isagu kaasi dee wuu badbaadi doonaa ey ila almarxuumiin ilaa man mooyaane raxima u naxariistay rabbuk waa almarxuumuuna min atbaaci rusul marka aayadda culimada qaarkood waxay leeyihiin walaa yazaaluuna mukhtalifiin wa alyahuuda wاnasara wاlmajuus ilaa man raxima rabbuk rabbigaagu ku u naxariistay yani alxanaf diintan islaamkaa kuwa qabsada oo waxay leeyihiin ahlu wa ahlu ahlu ljamaaca ma arkaysaa wa in tafaraqat diyaaruhum wa abdaanuhum wa ahlu lmacsiyati wa ahlu macsiyatihi ahlu lfurqa wa in ijtamacat diyaaruhum wa abdaanuhum markaa culimadu waxay leeyihiin ahlulbaatilka ayuunbaa mukhtalifiin ah ama ahlulxaq iyagoo mukhtalifiin maaha kuwa iskhilaafsan maaha walidaalika iskhilaafidaasi oo aynu ku ridno laa yasaaluuna mukhtalifiin oo markaaba waa sunno ilaahay oo kowniyaba khilaafkanu inuu yimaado walidaalika iskhilaafidda aanay ka suulaynin amba walidaalika iskhilaafidda aanay ka suulaynin iyo raxmaddani ayuunbuu khalaqahum ilaahay u abuurayo kuwa ahlulxaqa ana waxay noqon doonaan qaar mutafiqiina kuwa ahlulbaatilkina waxay noqon doonaan un kuwa kala tagsan ayay noqon doonaan marka faman raxima rabuka faqayru mukhtalif faqiila lahu lidalika khalaqahum sidaasaa loo abuuray bimacnaa khalaqa haaulaai lijannatihi وkhلق haaؤuلaaءi لnaarihi وkhuلqa haaؤuلaaءi لcadaabihi sidaas oo kale ma og tahay markii la weydiiyey imaam malik raximah الlahu taعaalى وlaa yazaaluuna mkhtaلifiina ilا man raxima rabk وlidalika khalaqahم imaam malik markii la su-aalay wuxuu lahaa fariiq fi اljannة وfariiq fi الsaciir marka inay kala duwan yihiin o kala fogfog yihiin baad garanaysa allah wuxu uhi subxaana wa tacaala bal aayadda waase wanaagsan shaadibi baad u raajici doontaan insha allah watamat way taam noq waxay ku taam noqotay kelimatu rabbik rabbigaa kelimadiisu waxay ku taam noqotay ixsaamka laamlaana kitaabkaan ujeedaay laamlaana maaragtay waxaa ka buuxin oon ka buuxin jahannama jahaname ayaan ka buuxin min aljin min aljinna jinka ay qaar ka midaan ka buuxin iyo wannaas dadka qaarkood ajmaciina dhammaanba allah wuxuu yihi wakulan naqusudaadan baa lagu nasbiyey mid la nooca wa naqusu waanu warrami doonaa kullan mid la arkaba naqusu waan kaaga warrami nebiyow calayka korkaaga waanu kaaga qisoon doonaa wey min ambaai rusul wararka rususha xaggooda ayaanu kaaga warrami doonaa wey maa ka bedel bedelulijtimaal weeye kullantaynu ka bedelayna maa waxbaanu kaaga warrami doonaa nuthabbitu aanu ku sugayno bihi maagaba fu'aadaka qalbigaaga aanu ku sugayno wanaquso waxaanu qisoon doonaa kulan mid la arkaba kuwaa la soo sheegay dadkaa kala tegay waanu kaaga war calay korkaa min anbaa'i rusul amba wararka rususha xaggooda ayaanu kaaga qisoon min ambaai rusul mutaqadimiina min qablik maca umamihim baa loo jeedaa ma og tahay ma baanu kuu sheegi kaaga kuu sheegi doonaa nuhabitu aanu ku sugayno bihi maagaba fu'aadaka qalbigaaga aanu ku sugayno wa jaaaka waxaa kuu yimi nebi muxamedow fii haadihi suuraddan dhexdeeda fii haadihi suuraddan dhexdeeda waxaa kuugu yimi alxaqu baa kuugu yimi wa mawcida baa kuu timi wa dikraa baa kuu yimi lilmu'miniina mu'miniinta waanawa waqul waxaad tidhaahdaa nebi ow liladiina kuwii waxaad ku tidhaahdaa laa yuuminuuna alle aan rumaynayn icmalow iskaga camal fala calaa makaanatikum xaaladiina sida atiin calaa makaanatikum dariiqyadiinaas ina anaguna caamiluun wantadiru suga waxa dhici doona ina anaguna muntadiruuna kuwii sugi baanu nahay walilaah alle ayaa iska leh jaara majruurkaasi waa khabarkii oo muqadama wey qayb samaawaati waa mubtadihii oo muahara marka mubtadaha la taakhiiriyo khabarkuna taqadumo xasri buu faa'iideeyey allah baa kule waxaa maqan anigaa ogsoon adiguna habar baa ogsoon baad leedahay aday ku taalla walilaahi alla ayaa iska leh wadaadoo bal ii fur kitaabka buu ku leeyay kitaabku fura ma taqaan maki ilahay baad u haysata ma aha kii ilaahay maaha waa kitaab shayaan walilah alle ayaa iskale hayb samaawaat sanaadka waxa ku qarsoon iyo walardi wailaahi ila allah alle xaggiisumaa yurjacu loo celiyaa alamru arrinkana watawakal facbud caabud ho allaha caabud wey kulluh amarka dhammaantii kulluhu ay kulu mri ee facbud caabud ho alla caabud watawakal cusko calayh rabbigaawun cusko wamaa rabbuka rabbigaagu ma ahaanin biaafil kii moogan ama tacmaluuna waxay samaynayaan suuratu yuusuf wey makiyatun ah aayaadkeedu waa boqol iyo koob iyo labaatan aayadood wey bismi illaahi araxmaani araxiim alif lam ra allahu aclam bimuraadih tilka taasi ay haadihi suura suuradani aayaat lkitaab kitaabka aayadihiisii weeye idaafadani bimacnaa min weeyaane waxaad tidhaahdaa aayaatun waa aayado min alkitaab ilaahay kitaabkiisa ka mida kitaabka almubiin caddaa amba xaqa iyo baadilka kala saaraayay almubiin alwaadix inaa anaga annaga ansalnaa soo dejinnay hu qur'aankan cid kale soomay dejin qur'aana xaaluu yahay mid la akriyo carabiya oo luqo carbeed ku soo degay carabiya ah oo af carabi loo nisbeeyey lacallakum tacqiluun waxaa carab ilaah uga dhigay amba u soo dejiyey lacallakum tacqiluun likay tacqiluun si aad u fahamtaan naxnu annagu naqusu annaga ayaa ku caddayn doona naqusu annaga akhriyi doona calayka korkaaga waxaanu ku akhriyey nebiyow axsana alqasas qisaska uwa kuwa ugu wanaagsan axsana alqasas qiso la akriyo kuwa ugu wanaagsan baanu ku akhriyey korkaaga bima awxaynaa ay bimaa awxaynaa ilayk maadaa masderiye ah ay biixaa'ina ayaanu ugu akriyi doonaa uwaxyoodkayaga biixaa'ina uwaxyoodkayaga ilayka adiga aanu ku waxyoonnay baanu kugu akhriyi doonaa darteed haadaa kan aanu ku waxyoonnay alqur'aana ah masderkaa ku camal faray bimaa waxayna ay bixailaa baanu kugu waxyoon doonaa ayaanu kugu akhriyi doonaa ilayka adiga aanu ku waxyoonnay haadaa kan alqur'aan wain kunta waxaad ahayd mukhafafadii wey min qablihi qur'aankan hortila min alghaafiliin kuwa ghaafiliintaa mid ka mida udkur xus id waagii qaala uu yidhi yuusufu yidhi liabihi ku yidhi yaa abati aabbahayow inii anigu ra'aytu waxaan arkay axada cashara koob iyo toban baan arkay kawkabaa xidig washamsa qoraxdii baan arkay waa hooyadii iyo walqamara dayixa aabihii ra'aytuhum waan arkay kuwaasi saajidina ayagoo sujuudaya lii aniga qaala wuxuu yidhi markaa yacquub yaa bunaya inankaygan yarow laa taqsus ha u sheegin ru'yaaka riyadaadan ha uga sheekayn calaa ikhwatika walaalada ha uga sheekayn oo haddaad uga sheekayso fayakiiduu ay shirqoolaan laka laamkaasila ah fayakiiduuka adiga ay ku shirqoolaan kaydaa shirqoolid ina shayطaana shayطaanku lilinsaani dadka wuxuu yahay caduwun buu u yahay mubiinun cad wakadalika sidaa ilaahay kuu doortay haddaan u arkayo ayaa yajtabika uu kuu dooran doonaa rabbuka rabbigaagu uu kuu dooran doonaa wayucallimuka wuxuu ku bari min ta'wiili اlaxaadiid axaadiista tafsiirkooda tacbiirka riyada min ta'wiili axaadiid axaadiista fasiridooda caddayntoodu alla ku bari wa yutimu wuxuu ku taam yeeli nicmatahu nicmadiisa calayka korkaaga wa calaa aali yacquub yacquub aalkiisana wuu ku taam yeeli doonaa kamaa atama siduu ugu taam yeelay haa nicmadaasi calaa abawayka labadaadii waarid min qablu hadda horteed ibraahiima ah labadii waarid baa kuwan ah ibraahiima ah wa isxaaqa ah ina rabbaka rabbigaagu caliim allaha cilmiga badan weeye xakiim wa allaha aan qaldamin wa subxaanaka allahuma